الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد waxaan soo haynay aan ku dhex jirnay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi الmursaliin lilimaami الnawowiyi raximah اllahu tacaala qaala alimaamu الnawowiyu raximah اllah وعn الxasn bni caliyi radي allahu canهuma qaal xafidtu min rasuuli اllahi slى اllahu عalayhi waalihi waslm dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiix waxaan ku dhex jirnay baabulwarac wa tarki shubuhaat waxa uu yidhi wa can ilxasan bni caliyin waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaal xasan waxa uu yidhi xafidtu min rasuuli illaahi rasuulkan ka xafiday sala allahu calayhi waaalihi wasalam dac ka tag maa yariibuka wixii ku shaki gelinayo ilaa maa kii intii ka ah aad laa yariibuka aan ku shaki gelinaynin wixii ku shaki gelinaya iskaga tag wixii aan ku shaki gelinaynin aad xadiidku marka asal wuxuu u yahay waraca iyo xalaal miiradnimada qofku inuu xalaal miirto oo wixii uu ka shakiyo inuu iskaga tago shakiga la sheegayana de waa shaki ictibaar leh laakiin shaki aan ictibaar lahayn oo waswaas ah ma ahan waxa laga hadlayo ayib xadiidkanna culummadu waxay usoo qaataan mararka qaarkood masaa-il waaweyn oo ay ka mid tahay eh, masaa-isha ay isku hayaan culimada oo masalan daliilku ay dhici karta inuu si yahay yacni masaa-isha ay dhici karta daliilku inuu dhin si yahay si kalena inuu yahay ay dhici karto oo culummadu isku khilaafaan waxaa la yidhaahdaa si khilaafkaas looga baxo meesha ugu dadaalka badan in laga qabsado oo waa waxa ay culimmadu yidhaahdaan alkhuruuju min alkhilaaf khilaafka in laga baxaba laba mas'alo oo deliilku sidaanna waa ku suurtagal sidaanna waa ku suurtagal wax hadda daliil rajaxaa oo tarjiix xoog badanna ma jiro taasoo kale marka waxaa fiican meesha ugu dadaalka badan inaad ka aado indilaaqan min hada alxadiid dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk ibnu rajab saasoo kale ayuu tilmaamayaa ayb marka waxa uu yidhi rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi ayaa wariyey wa qaala xadiidun xasanun saxiix buu yihi macnaahu utruk ka tag maa tashuku fiihi waxa aad ku shakinayso wakhud qaado maa laa tashuku fiihi waxa aadan ku shakinaynin waxa aad ku shakinaysa ka tag waxa aadan ku shakinaynin qaado wa can caaishata radia allahu canha qaalat kaana liabi bakrin sidiiq qaalat waxa ay tihi kaana liabi bakrin sidiiq abubakar waxa uu lahaan jiray radia allahu canhu hulaamun addoon bou lahaa yukhriju lahu usoo bixiyo alkharaaja kharaaj usoo bixiyo yacnii kharaajku waxaa weyaan addoon waxbau soo kasbayaa waa shaqaynayaa markaas wixii uu soo shaqeeyo ayuu qeyb ku leeyahay abubakar marka addoon xirfad leh ee marka soo shaqeeyo ayuu lahaan jiray abubakar radia allahu canhu ayb marka waxa uu yidhi eh, wa kaana abubakrin abubakr waxa uu ahaa marka ya'kulu inuu cunayo min kharaajihi waxa uu soo bixiyo addoonkaa waxa uu soo bixiyo ayuu cuni jiray abubakr radia allahu canhu fa jaaa a yowman maalin ayuu yimid bishay-in buu la yimid fa jaaa yowman maalin ayuu yimid bishay-in buu la yimid wax fa akala minhu abubakrin abubakr shaygaabuu wax ka cunay faqaala lahu lghulaamu wiilkii yaraabaa addoonkiibaa marka waxa uu ku yidhi abuubakar tadrii ma garanaysaa maa haadaa waxaan aada cuntay waxa uu yahay fa qaala abuubakrin abuubakar waxa uu yidhi wamaa huwa oo waa maxay qaala waxa uu yidhi kuntu waxaan ahaa takahantu inaan yacnii u <coughs> takahantu inaan u kitaabgaablow aan kitaabgaablownnimo u sameeyey liinsaanin insaan fi ljaahiliyati xilligii jaahiliyada wamaa uxsinu walxaal maa uxsinu aniga oo aan wanaajin karin alkahaanata kitaab gaabilownimada xataa ilaa anii laakiinse khadactuhu waan siray buu yidhi waa khiyaanay nin baan wax u fiirfiiriyey wax kaa maqan baan kuu sheegayaa baan idhi marka mana aqoonna maba u lahaynba xataa nacam iyadoo baatil iska beenbeena xataa haddana aqoon um aqoon uma lahayn waa ku khayaanay falaqi falaqiyanii waa ila kulmay fa acdaanii wou uu isiiyey bidaalika kaagaas oo marka igu siiyey xoolahan waxaan aan kuu keeno wuxuu igu siiyey shaqadaas fa acdaanii bidalika buu igu siiyey haada aladii midka akalta minhu aa ka cuntay fa adkhala abuubakrin abuubakar wuu geliyey yadahu gacantiisa ayuu geliyey afkiisiibuu yacnii geliyey faqaa-a waa matagay kulla shayin wax kasta ayuu soo matagay oo fii badnihi calooshiisa ku sugnaa wax kastoo calooshiisii ku jiray ayaa marka uu soo daayey rawaahu lbukhaariyu yacnii tan hadda xadiidkan waraca ayuu daliil u yahay waraca maxaa yale hadda abuubakar dembi ma gelin ninkan nin u shaqeeyo ahaa shaqo saxa ayuu u diray ee khiyaanada uu soo sameeyo isagoon abubakar ounan ogeyn ou cuno wax dembiya kuma laha laakiin waxa uu farta u gelinaya waxa ay tahay waa ziyaada oo warac xalaal miiradnimo zaa'ida weeyaan nacam ayb marka baabka iyo xadiidka saasay munaasab iskugu yihiin rawaahu lbukhaariyu marka waraca kanoo kale waa iska waxaa weeyaan waa fadli iyo dheeraad midda kale qofku waxaa hataa inuu isku dara lama rabo wax awalba qalloocnaa haddana hadduu kusii daro yacni khiyaano kale kusii daro waa waxa ay carabtu dhahaan axashafan wa a kaylin yacni axashafan timir timir aad u xun oo qof lagu khiyaanay awalba oo timirtiiba ay xumayd haddii haddana lagu daro ka waran baagi haddana haddii lagu khiyaano qofkii axashafan wa a kaylin yacni timir xun iyo beeg xumo ma isugu kay dareen saasay yacni mathal carabi ah weeyaan oo waxaa loogu maahmaahaa shay awalba xumaay qofka haddana sii khiyaano tan kale qofka xirfad ousa lahayn hadduu sheegto uu yidhaahdo xirfaddaasaan aniga aqaanaa ee uu ku shaqeeyo oo uu shaqo ka dhigto oo ku shaqaysto xirfaddiina uunan waxba ka aqoonin kaasoo kale marka waxaa weeyaan wixii uu baabi-iyana waa damaan waa damaano qaadayaa wixii uu ku baabi-iyo waxaas waxa uu ka kasbanayana xalaal ma aha alkharaaju shay-un shay weeyaan yajcaluhu sayidu sayidka uu yeelo calaa cabdihi addoonkiisa korkiisa yu-addiihi oo u gudanayo ila sayidi sayidka kula yawmin maalin kasto wa baaqii kasbihi kasabka intiisa kalena yakuunu lilcabdi addoonka ayuu usugnaanayaa kharaajku marka waxay taa soo shaqeey aniga maalinta intaas ii keen inta kale ii qaado wixii dheeraada soo aada soo hesho wa can naaficin ana cumara bna alkhadaab marka masalada maalikiyaday xoojinaysaa marka fiqih a-aan loo fiiriyo oo maalikiyadu ay adoon shaaficiyadu iyo culamada in badan oo kamid a ah waxay leeyihin addoonka xumaba yeelan karaba addoonka xumaba yeelan kara ay leeyihiin maxaa yeele isagaaba la leeyahay laakiinse maalikiyadu iyagu waxay leeyihin waxbaa yeelan karaa tafsiirkan marka la fiiriya iyagoo xoojinaya mar haddii addoonkii la yidhi intaasna ii keen inta kalena adaa iska leh <coughs> ayb wacan naaficin ana cumara bna alkhadaab radia allahu canhu kaana waxa uu ahaa e, cumar farada lilmuhaajiriina alawaliina muhaajiriintii hore ayuu u qoray arbacata aalaafin afar kun ayuu u qoray wa farada libnihi wiilkiisana wuxuu u qoray halaathata aalaafin wa khamsi saddex kun iyo shan boqol afar kun ayuu cumar waa diiwaanu alcadaa cadiyada iyo wuxuu lahaan jiray diiwaan dadka wax ku siiyo marka dadka muhaajiriinta cumar wuxuu u qoray afar kun wiilkiisa ibnu cumarna muhaajirba weeyaan isaga laftirkiisa wiilkiisa waa soo hijrooday isaga raggii soo hijrooday buu ku jiraa asaga waa ka yareeyo saddex kun iyo shan boqol buu u qoray fa qiila lahu arrintaaba waxaa wax laga yidhi faqiila lahu waxaa loo yidhi huwa isagu min almuhaajiriina muhaajiriintuu ka mid yahay falima naqasahu muxuu uga nuqsaamiyey fa qaala waxa uu yidhi innamaa haajara bihi abuuhu aabbihii ayaa la soo haajire isaga nin dhallinyaroo aabbihiis la socdoo ahaa marka nin aan aabba la soconin wax u kaalmeeya aan jirin ee soo hijrooday isaga isku xuquuq noqon maayaanu yidhi marka nacam cumar isagaa la socday ayb innamaa haajara bihi abuuhu aabbihi ayaa la soo hijrooday yaquulu wuxuu dhahayaa laysa isagu ma ahan cumar wuxuu leeyahay laysa ma ahan huwa ibnu cumar kaman haajara binafsihi nin keligii soo hijroodo naftiisa la soo hijrooday oo kale la mid noqon maayo nacam markii dambe ou cumar dhimanayeyna madaxtinimada wuxuu dardaarmay lix qofood in laga dhex bixiyo lix in laga dhex bixiyo oo lixdaas oo nebigu uu dhintay ay raalli iyagoo raalli uu ka yahay markaasaa marka waxaa la yidhi eh, ibnu cumarna marka waa eh, wuxuu uga dhigay toddoba laakiin wax uu ku leeyahay talada male buu yidhi madaxtinimada male isaga buu yidhi ee waa waa shaqaynayaa marka ibnu cumar inuu shaqada iyo wax isku soo aruurinta iyo waxay u baahan yihiin iyo inuu la qabta bis madaxtinimada waxba kama siinin nacam ayb marka xadiidka baabka waxau yani munaasab baabka iyo xadiidka waxay iskaga yihiin meeshaan uu leeyahay warac iyo min baab waxau uga xalaal meeradnimo ayuu uga gooyay shanta boqol shanta boqol wuxuu uga gooye war amaysan isku mid ahayn oos isku xuquuq ahayn wacan cadiyata bni curwata asacdiy alصaxaabiyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yidhi laa yablugu lcabdu addoonku gaari maayo an yakuuna inuu ahaado min almuttaqiina muttaqiinta xataa yadaca ilaa uu ka tegayo maa laa ba'sa bihi wax aan baas lahayn oon dhibaato lahayn xadaran muxuu uga tegayaane digtooni uu ka digtoon yahay cabsi uu ka cabsanayo limaa bihi ba-sun wax baas leh yacnii qofka mutaqiinta ka mid noqon maayo ilaa uu ka tago shay aan dhibaato lahayn sababka uga tegayana ay tahay cabsi uu ka cabsanayo inuu ku dhaco wax dhibaato leh nacam oo warci marka nacam shay aan dhib lahayn oo dembi aan lahayn inaad iskaga tagto waxyaabaa mubaaxa oo kale mubaaxaadka shay kastoo bannaan inaad iska qaadato waa laga fiican yahay nacam marka shay mubaaxa ayuu ka tegaa wuxuu uga tegaa cabsi uu ka qabo inuu ku dhaco wax dhibaato leh rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan ayuu yihi tirmidi xadiidka sanadkiisa cabdullahi bn yaziid addimashqi ayaa ku jira waana daciif nacam marka xadiidkan xadiidta wuxuu kamid yahay dacfiga uu ku jiro baabu istixbaabi alcuslati cinda fasaadi annaasi wazamani aw alkhawfi min fitnatin fi ddiini wa wuquucin fii xaraamin wa shubuhaatin wa naxwiha baabu istixbaabi alcuslati dheeraanshada laga dheeraado dadka sunnanimadeedii ayuu u baab yahay goorma laakiin cinda fasaadi nnaasi dadku markay fasaadaan wazamaani waqtigu markuu hallaabo ou xumaado aw ilkhawfi ow cinda alkhawfi cabsi marka ay jirto min fitnatin fitno yacni laga cabsanayo fitnadaas oo fi diini diinka dhexdiisa ahaanayso fitno yacni qofka diintiisa kusoo arooreysa marka laga baqaayo in dadkii laga dheeraado wa wuquucin iyo wa cinda wuquucin ku dhicitaan agtiisa fii xaraamin lagu dhaco iyo wa shubuhaatin iyo shubuhaat iyo wanaxwiha waxay lamid ah halkan marka wuxuu leeyahay musanifku baabkan iyo baabka isku xigo si fiicanba u kala baabaystay imaamu nawowi alcusla waxa la yidhahdo halkan kusoo qaatay cuslada waxaa weeyaan dadka in laga dheeraado oo ummadda laga dhex baxo cuslada marka maray fiican tahay marka ay fiican tahay waa goorma waa marka diintaada fidna a uga cabsanayso mar hadday timaado inaad diintaada fidnaba uga cabsato in dadka qofka uu ka dheeraado baadiyaha oo iska tago meel aan dad joogin oo iskaga noolaado ari ku raacdo yaa u khayr badan markaas waa haddii fasaad laga baqaayo fasaad diini haddii laga cabsanayo waqti arrintaa eh, ay wanaagsan tahayna waa jirta oo imaan doono ee saxaabada laftirkoodana waa ku dhaqmeenba xilligoodii bay ku dhaqmeen oo ninka la yidhaahdo eh, salamata bnu lakwac radia allahu canhu ayaa meel baadiya ah baa nin ku arkay taabiciinta ka mid a ah. markaasuu wuxuu yidhi salama see waayu yidhi yacni ma waxaad reer baadiya noqotay buu yidhi hijradaadii kadib kolkaad soo hijrootoo nin reer madiina aad ahayd intaas nebiga la halgantay markaas ka bacdi miyaa waxaa u laabatay buu yidhi haddana baadiyo ma baadiyaad u laabatay buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi nabiga sala allahu alayh wali wasalam wuxuu igula dardaarmay sidaas ugula dardaarmay haddii fitno iyo ay timaado ay dhacdo inaan yacni acraabi iska noqdo yacni tacarub inaan sameeyo ka reebaadiyoobo oon ka dheeraada fitnadan says iigu dhicinba fitnadaasina waxaa weeyaan marka ay dirirayaan dadka muslimiinta adigana aadan ka leexo karin si aa uga leexato ma laha laabudda waxaa qasaba inaa un ku dhacdo dhiig muslim inaad daadiso ama yacni waxaa laga yaabaaba yacni fitno diini oo aan dhiig keliya ahayn baaba socoto laabudda shubha inay ku gaarto oo hadday ku gaartana diintaada baabi-inaysaa meesha ka jirto markaasoo kale cusladaa fiican oo dadka in laga dheeraadaa khayr badan khuldada waxaa la yidhaahdana khulda cuslay kasoo horjeedaa khuldada waa dadka in lagu dhex jiro oo la dheeha dadka khuldadu iyadana waxay fiican tahay marka fitno aynan jirin amase dhinac fidno waa ka jirtaa laakiin dhinac kaloo diinka aa ku badbaadsan kartaa jirto oo dad ahlu khayr oo diinta aa ka bara karto salaaddii la tukan kartid ood jamaacada jumcada ku dhex oogi kartid baa jiraan markaas khuldadaa fiican in dadka lagu dhex jiro dhibkoodana loo sabro ayaa khayr badan adiga marka labadaas cuslada iyo khuldada hadba midba xaaladay ku fiican tahay midba xaalad ayay ku fiican tahay labada mas'alena yaa kitaabka alifay kitaabo alcusla kitaab la leeraana waa alifay alkhuldana waa alifay saasaana marka culummadu ay u kala tawjiihiyaan ninkii markay yiraahdo dadkii isagoo diinkiisii meelow ka barto magaalada yacni iimaana yaal xaqiiqada saas weeyaan maxaa yeelay reebaadiyenimadana qalbi qallayla yaal jamaaca ma jamaaco male jumco male qofkii wacdi munaasiba male xigmad badan male waxaa laga yaabaa inaanay oolin marka mar walba waxaa fiican haddiiba la helaayo khayr waxaa fiican eh, eh, khuldada dadka in lagu dhex jiro haddii marka qof uu yidhaahdo iyadoon fidno diinkiisa soo gaaraynin dadkii waa ka cararaa baadiyahaasaan iska tegaa keligayaan gaar u baxayaa waxaan dadka qaarkood ay yidhaahdaan khalwada khalwaan samaynaya ay leeyihiin eh, taasoo kale waxaa weye khalwa u samaynaya jumco ma tukanayo jamaaca ma imaanayo sadaqo meeluu ku bixiya ma leh mujtamac kama warqabo mujtamacan dad kaa fiicanaa jiro oo haddaad qaldanto gacanta ku qabanayo haddaad kuqadanto mujtamaca dhinaca kale cagsi waxa ay yacni taasoo kale marka qofkaasi waa ku baadiyoobaya marka dambena diin xumow kusoo baxayaa khalwadan waxaan lagu leeyahay wax fiican ma ahan taa iyada haddii marka ay jirto dhibaato diini ah haddaa dadka ku dhex jirtana yacni khuldada markaasoo kale waa xun alimaam ibnu lqayim raximahullah kitaabadiisa qaarkood wuxuu kaga hadlay mawduuc noocan oo kale ah waxyaabaha shaydaanka madaakilu ikaathatu lahafaanka inuu ahayn umalaynayaa wuxuu tilmaamay meelaha dadku ay kasoo gasho dhibaatada shaydan waxaa weeyaan dhowr meelood shaydaanku yani habka uu bani aadamku usoo galo wuxuu tilmaamay kathratu dacaam iyo kathratu yani iyo kathratu sharaab kahratu nowm iyo kahratu lmukhaalada afar waayo nacam qofka hadduu cuntadiisa badiyo cuntada iska badiyo hadduu cabitaanka iska badiyo haddii uu yacni hurdada iska badiyo kulli shaydaanku waa meeluu kasoo gelayo daacadii uu ka caajisaa qofka midda labaa midda afaraad waxay tahay kahratu lmukhaalada dadka ku dhex darsanaa darsanaantiisa oon loo baahnayn haddaad badsato khuldada haddii aad badsato dhibaatay kuu keenaysaa been xan waxyaaba tiro badan baa dhex imaan kara nacam oo meeshaas dadka marka khuldada dadkana wuu kala saaray wuxuu yidhi dadka qaarkood in lagu dhex jiraa waa daawo oo kale kuwaas wuxuu ku sheegay culummada nacam culimmada in lagu dhex jiro waa daawada bimansilati dawaa waaye daawa u baahan baahantay markaa xanuunsato daawa u baahan baahantay adiga qaarna wuxuu ku sheegay ku dhex jirkooda bimansilati waxa ay tahay wuxuu ku sheegay waxaan laga maarmayn bimansilati dacaam oo kale waa dadka adiga xilka kugu leh oo yacni qaraabada kula ah oo inaad ka warqabto ay tahay midna waxa uu yidhi khuldadiisu waa ka summi waa sun oo kale jirkaaga hadday gasho waa ku dile nacam khuldadaas marka waxaa weeyaan waa qofka diintaada hallaynayo kaafirka mubtadica iyo wax lamidkaa nacam ee adiga diintaada shubhada ku furaayo haddaad iska ag fadhiisato maalin walbo adoo diinkii ilaahay ka shakisan baa lagu arkayaa khuldada noocna midna waxaa weeyaan waa waa gows xanu gows ku xanuunayo kale waay buu yiri nacam oo gooska ku xanuunaayo in al in allaale inta uu kugu jiro waa xanuun ma ma daynayo markaa iska bixisaan xanuunka waa kaaba ah kaas marka markaa ka maqan tahayna qalbigaaga waa noolyahay markaa la joogtidna qalbigaaga ma noola soo ma garanin kuwaas marka waa midka thaqiilka oo ku sheegay thaqiilka thaqiil culimmadu waxay yidhahdaan ninka aan wax faa-iidey karin asaga caqli oo ku faa-iideysta ma leh wuxuu isu haystaa dadka majliska nuur inuu u yahayba nacam meesha la fadhiyo inuu isaga kala haayo ayuu isu haystaa war ma daynaayo faa-iidana male mana faa-iideysanayo kaasoo kale marka wuxuu yihi culimadii hore aaday uga digi jireen nacam aada iyo aad ayay uga digi jireen thaqiila la yidhaha marka kaasoo kale khuldada marka iyo cuslada calaa kulli xaal saasay kala tahay sheekhu marka wuxuu hormariyey cuslada dadka yacni marka laga dheeraanayo waa goorma waa marka diintaada a u yaabto ka dheerow dadka nacam qaala qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi <coughs> fafiruu ila allah fafiruu carara ila llahi alla intii ka ah carara inii anigu lakum waxaan idinka idiin ahay minhu alla xaggiisa idinkaga ahay nadiirun mid diga ah oo idiin digaayo mubiinun digidiisa caddahay ayib marka alla xaggiisa in loo cararo wacan sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nabigaan maqlay yaquul isagoo leh in allaha alle yuxibu wuxuu jecel yahay alcabda addoonka altaqiya alla ka cabsado alghaniya ee hodanka yani hodanka ah ee qalbigiisu yani qanaaca ay ku jirto alkhafiya ee qarsoon oo dadku aynan garanaynin rawaahu muslim xadiidkan munaasabad buu lahaa sacdi bn abi waqaas wiil ou dhalay oo cumar la yidhaha cumar cumar bnu sacdi bin abi waqaas ayaa xilligii saxaabada dagaalka u ka dhex dhacay jamal iyo sifiin iyo dagaaladii bayna saxaaba ka dhex dhacay ayaa wuxuu u yimid aabihiis waana waxyaabahaas oona aada ugu dhex jiri jiray wiilku aabihiisoo u yimid sacdi bin abi waqaas oo cashar almubashariin ka mid ahaa wuxuu ugu yimid meel waadil caqiiq agti agteeda ama juruf ayuu ugu yimid mar waa meel baadiyaaba ugu yimid madiine ka baxsan banaankeeda oo keligiis isagoo ah markaasaa sacdi ibn abi waqaas wuxuu arkay wiilka wiilkan soo socdou arkay oo gaadiid soo saaran markaasuu wuxuu yidhi acuudu billaahi min shari hada araakib raakibkan ilaahay baan shartiisa ka magangelaa yacni waa nin uga daba yimid meesha uu ku dhuumanayo xataa nacam iyo uga daba yimid marka wuxuu yidhi acuudu billaahi min shari hada araakib wiilkiisiibuu noqday markaasuu wuxuu yidhi dadkii waxay kala qaybsanayaan mulki iyo boqortooyo iyo madaxtinimadii iyo alla kala qaybsana adigana sacd ibn abi waqaasaa tahay yani sacadda dadkii markaas joogay dadka ugu qiimaha badnaayo aha ugu fadliga badnaa ee tobankii jannada loogu bishaareeyeyna uu ka mid ahaa markaasuu sidaan yidhi wuxuu yidhi in allaha yuxibu alcabda altaqiya alghaniya alkhafiya ilaahay wuxuu jecel yahay addoonka alla ka cabsado addoonka haniga ah ee qalbigiisa qanaaco ee ku jirto adduunya doon aan ahayn alkhafiya haddana qarsoon oon dadku aqoonin marka markay fidnadoo kale ay jirto qofku inuu qarsoonaadaa khayr badan oo aan magaciisa iyo la maqmaqlin oo u khafi iska ahaado sida hadda sacdi bin abi waqaasba uu yeelaya marka kaleo yacni de meel looga baahan yahayna de inuu markaasoo kale de dadkii uu u dhexgalo alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar uu la yimaado markaas marka kalena inaa fulay iska ahaataa ku yaa roon nacam oo qofka uu iska qarqarsoonaado yani rawaahu muslim walmuraadu alaniy haniyu nafsi waay ninka nafsadiisu ay haniga tahay kama sabaqa fi lxadiidi saxiixi wacan abi marka sacd ibn alkhafiya buu ka deliishanay alkhafiya addoonka qarsoon addoonka goormau qarsoonaa karaa markuu magaalooyinka isaga tago wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal qaala rajulu nin ayaa wuxuu yihi naasi dadka keebaa afdalu ugu fadli badan yaa rasuul allah rasuulka ilaahiyo qaala waxa uu yihi mu'minun mu'min mu'minkaas oo mujaahidun binafsihi naftiisa la halgamaayo wa maalihi maalkiisa la halgamaayo fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa kula halgamaayo dadka waxaa ugu fadli badan nin mu'mina oo mujaahid ah oo naftiisii iyo maalkiisiiba ilaahay jidkiisa ku bixinayo nacam ayb jihaadkuna marka waxaa weeyaan badlul eh, waxaa weyaan badlu lwasci ama badlu ljuhdi fi muqaatalati lkufaar liiclaa'i kalimat illah yani macnahaas uu leeyahy waa tabarta iyo daaqadoo la bixiyo oo lagu bixiyo oo eh, lagu bixiyo la dagaalanka gaalada iyadoo ilaahay kelmadiisa kor loo qaadayo tacriifka jihaadku saas eh, qofku waa dhici karta inuu macaani kale iskaga macnaysto marka asaga intuu wax isku dardaro oo oo markaas yiraahdo kana ah yacni jihaadkii markaasna hadhow oo qalad iyo la dhex galan ayb wabilcaksina yacni shaygiiyo qofkii oo naftiisii iyo maalkiisii fii muqaatalati lkufaar ku bixinayo haddana in la yiraahdo yacni waxba yacni kan wuxuu ku jira waxba ma aha nacam marka al umuur waxaa weeyaan mindaar sharci in lagu fiiriyo waa nacam shayga waxa haddii uu jihaad yahay haddownan ahaynba waxay u baahan tahay aragti sharci in lagu aragti kooxeed iyo aragti yani shaksiyadeed in laga saara saaran uma man qaala waxau yihi ninkii uma man yaa yaa ku xigo qaala waxau yihi uma rajulu nin muctazilun dheeraaday <coughs> fii shicbin ku dheeraaday fii shicbin yacnii eh, karin shicbi waxaa weeyaan meesha buurtu meeshay ka kala dilaacsan tahay nacam jidka yarka ee buurta ka dhex baxo oo dhankaana buur ka xigta dhankaana buur ay ka xigto shicbi kaasaa la yihahdaa ayb fii shicbin marka aduu buur dhexdeed ah oo min ashicaabi buuraha ka mid ah wadooyinka buuraha iyo wadiiqooyinka maro yacbudu rabbahu rabbigii caabudayo ninka labaad waxaa weeyaan waa nin dheeraaday buur buuraha galay ee yacni meelahaas ilaahay ku caabudo oo dadka diintiisa kala dheeraaday fidno kala dheeraaday wa fii riwaayatin yataqi llaaha alla ka dhowrsanayo wayadacu nnaasa waatan marka tanaa fasirayso yattaqi llaha alla ka cabsanayo wayadacu nnaasa dadkana ka tege ka tegaayo min sharihi shartiisa xaggeeda kaga tegaayo dadkiibuu ka dhaqaaqay oo ka tegay uu dadka kala tegay ninkaasaa marka ninka labaad waa isaguna waa maxalu shaahidka marka wa canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam yuushiku waxaa dhow an yakuuna inuu ahaado khayra maali lmuslimi muslimka maalkiisa ka ugu kheyr ka badan hanamun ari yatabicu bihaa uu ku raacayo shacafa aljibaali buuraha yacni dushooda wa mawaaqica alqatri iyo meelaha roobku dhibcaha roobku ay ku da-aan wa mawaaqica alqatri iyo meelaha roobku ku da-o meelahaasoo yacni ariga hadba meeshii roob jiro ariga la raac raacanayaa nacam iyo buuraha dushooda yafiru bidiinihi diinkiisa u la cararayaa min alfitani min fitan ayuu kala caranayaa nacam rawahu lbukhaariyu fitanka marka aqoonteedu cilmiay u baahan tahay waxa fidnaa iyo waxaan fidnada ahayn hadday noqon lahayd fitnatulmaal walwalad waalahl hadday noqon lahayd fitna yani fitnada yani eh, anwaacda eh, fitnada ku saabsan yani dadka muslimiinta eh, dagaalka ka dhex dhaco hadday noqon lahayd yani cadaabka iyo waxyaabaha lamidka anwaacu lfitan oo dhan shubha hadday noqon lahayd shahwa hadday noqon lahayd Eh, waxay u baahan tahay aqoon qofku waxa uu yaqaanuu ka dheeraan karaa nacam walidalika yani nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali w slam xadiidu abu daawuud ku sugnaa ina saciida laman junniba alfitan saciid waxaa ah ninka fitanka laga fogeeyey walaman sabra fawaahan saasoo kale yiri nabiga sal ll ly slam iyo ninkii inta lagu imtixaano ku sabro oo aan yacnii diintiisu aysan ka kala daadaadanin wa shacafu ljibaali aclaaha meelaha buuraha ugu sareeya weeyaan fiinta kore wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaal maa bacatha allahu ilaahay ma soo dirin nebiya nebi ilaa raaca alghanama ari buu raacay faqaala asxaabuhu waxay dhaheen wa anta adigana qaala nacan buu yidhi hah kuntu arcaahaa waxaan ahaa inaan ariga raacayo calaa qaraariida ayaan ku raaci jiray qaraariid oo yani lacaga markaas jiray calaa qaraariida ayaan ku raacayo liahli makaan u raaci jiray ahlu maka reer rawahu lbukhaariyu halkan marka xadiidkan wuxuu u keenay waxay tahay qofku inuuna isdhihin ari raac ari jire m miyaad noqonaysaa diintaada haddaad la baxsanayso ood ari meel ku raac raacda xataa ari jire wax xun ma aha nacam ambiyada ilaahay baa ari raaceen nacam oo hadduu xun yahay ambiyada ilaahay shaqo ugama dhigeen soo ma garanin ayb marka qofku waxaa muhiim waa ah, kumanaan hadduu khasaaro lacag ah laakiin diintiisa uunan khasaarin qofkaas wanaagu ku joogaa laakiin marka uu malaayiin helo diintiisa uu khasaaro khasaaro ku joogaa nacam marka diinka wax oo laysaga khamaari kara ma aha wa canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam annahu qaala waxa uu yidhi min khayri macaashi nnaasi dadka noloshooda waxa ugu khayrka badan waxaa ka mid ah lahum iyaga rajulun nin mumsikun haysto cinaana farasihi faraskiisa xakamihiisa haysto xariga yacni faraska lagu xakameeyo ayuu ku dhegan yahay fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ugu dhegan yahay u haysto yadiiru calaa matnihi yadiiru wou duulayaa calaa matnihi bou ku duulayaa dushiisa ayuu ku soconaya ku ordaya yacni kulamaa mar kasta oo samica ou maqlo haycatan cod ow amase fascatan argagax mar allaalo cod codka waxaa loo jeeda cod dagaaleed markuu maqlo oo gaaladii muslimiinta ay dagaalamayaan marku maqlo yacni cod dagaal faraskiisi wuxuu la aadayaa meeshii dagaalkii xaqa ahaa oo ka jiray aw amase fascatan argagax daara calayhi daara wuu duulaa calayhi faraskaa dushiisa ayuu la duulaa yabtagii alqatla yabtagii isagoo doonaya alqatla dili ilaahay jidkiisa inuu ku dhinto isagoo rabo aw ilmowta ama geeri ayuu doonayaa madaanahu meelaha laga malaysta ayuu ka raadinayaa weliba meelaha laga malaysta ayuu ka raadsanayaa aw rajulun ama nin fii kunaymatin ar yar ku dhex jiro fii ra'si shacafatin buur dusheed kula jiro oo min haadihi shacaf buurahan ah aw batni waadin ama tog calooshiis oo min hadihi alawdiyati togagan ka mid ah yuqiimu salaata salaada oogayo wayuti zakaata zakada siinayo wayacbudu rabbahu rabbigii caabudayo xataa yaatiyahu lyaqiin ilaa geerida uga timaado laysa min annaasi dadka ka mid maaha ilaa fii khayrin kaa dadka ka mid maaha ilaa hadduu ka mid yahay fii khayrin buu ku sugan yahay rawaahu muslim waxaa laga qaadanayaa marka dhowr waxyaaboodoo ninkan marka uu diintiisa la cararaayo ari ku raacaayo buuraha salaaddii inuu ooga waanaa meesha uu ka adimo oo aadaankii salaadii alla kacabsigii wuxuu u cararaa waa inuu diintiisa la baxsada hadduu xagga taga salaadii ka tago de fidna uu ka carara mid kale u dhex galay taasoo kale ma ahana ayb tan kale ilaa oo ka dhinta marka meeshaasuu saas u joogaa xataa yaatiyahu lyaqiin yaqiinta geeridaa loo jeeda darajo ma ahana hadda nacam ayb yatiiru ay yusricu degdegaayo wamatnuhuna dahruhu dhabarkiisa waay walhayacatuna asawtu codka lilxarbi u sugnaaday walfazacatuna naxwu iyadoo kale weeyaan madaanu shay-ina shayga meelaha loo aaneeyana almawaadicu waa meelaha allatii meelahaas oo yudanu wujuuduhu yudanu la malaynayo wujuuduhu helitaankiisa fiiha laga dhexelo walgunaymatuna bidami lgayni tasgiiru lghanam ari oo la tasgiiriyey waay washacafatuna bifatxi shiini walcayni shiinta iyo cayntaoo la kordhigay hiya aclى اljabal buurta meesha ugu sarreysa baabu fadli اlاkhtilaai bاnnaas baabkii ku xigay cuslada calaaqada lalahay uu dabageliyey marka waa kan fiiri marka baabu fadli اlikhtilaai ikhtilaadka iyo ku dhexdarsanaanta fadligiisa caddayntiisiiba u baab yahay binnaasi dadka lagu dhex darnaado oon dadka laga dhex bixin wa xuduuri jumacihim jumcooyinkooda la xaadiro wa jamaacaatihim jamaacaadka la xaadiro wa mashaahidi alkhayri goobaha khayrka la xaadiro meelaha khayrka lagu sheegaayo la tago ilaa haddaad dadka ka dhex baxdo see u xaadiree meelahaas ma tegi kartid maogtaha wa mashaahidi alkhayri la xaadiro wa majaalisi dikri majaalista dikriga la xaadiro macahum dadka lala xaadiro majaalisu dikrina waxaa sheegay mucaad ibnu jabal radia allahu canhu ayaa fasiray wuxuu yidhi majaalisu dikri majaalis alxalaali walxaraam majaalista dikriga waa meesha xalaasha xaaraanta lagu barto meelaha lagu xatreeyo maaha aha dad badana saas u fahmaya nacam taas bal waxaa weeyaan culimada meel ay ka timid yacni xilligii rasuulka asxaabtiisana lama aqoonin oo arda nin keeni kara male rasuulka asxaabtiisa meelay ku xatreeyeen rasuulka asxaabtiisa meelay ku xatreeyeen cid keeni karta malaha asxaabu rasuulilaahi xilligoodana meelay ku xatreeyeen lama haayo taabiciintiina waxaan waqti dambe imaadeen marka nacam xiliyo dambey imaadeen imaamu shaafici markau arkayna imaamu shaafici markau arkay baqdaad uu ku arkay waxaas ayaa waa uu yidhi marka bayhaqina waa ka warinaa culamo badanna waa ka wariyaan taraajimtiisana waa marka laga sheekeynaya waa lagu qoraa hadalkaas wuxuu yihi khallaftu bibaqdaada baqdaad waxaan uga soo tegay yihi dad qawmun axdathu takbiir dad waxaan uga soo tegay wax takbiir la yidhaahdo soo darisiiye wax cusubay keeneen buu yidhi oo takbiir la yidhaha takbiirka markay culummada macneeyeen waxay ku macneeyeen waa waxaan xatrada oo kale ah qasaa-id iyo waxaa la qaadayaa oo raqaa'iq ah qulubta jilciso qasaa-id quluubta jilcisaa la qaadayaa markaasaa laxan yarna waa loo samaynayaa ul yar iyo waxbaa la qaadanayaa marka waxaa lagu garaacayaa ama gurbaan ama wax lamida bir yar iyo waxbay isku garaacayaan markaasay marka tamaayulna ay ku darayaan nacam tamaayulku marka waxaa weyn marna koray madaxa u taagayan mar hoosay keenayan wahaakada nacam markaasu wuxuu yidhi waxaasay soo darisiiyeen uu yidhi e, dadkaasi waxa uu yidhi waa waa waa bidcadaasay keeneen e, qur-aankii dadka uga mashquulinayaanu yidhi zanaadiqowna ku tilmaamay weliba nacam qur-aankii ayay dadka uga mashquulinayaan xatarada dadka qur-aankaa looga mashquuliya haddaan looga mashquulinin maxaa lagu sameeyaa marka afar ilaa caawo dhanaa lagu soo jeedaa salaatuleyl qofka kuma soo jeedo qor-aan akhris kuma soo jeedo bal waxaa laga yaabaa dadka aadka u yaqaano ninba ninka uga aqoon badan yahay oo ka laashinsan yahay qur-aanka waa ka xifdi yaryahay nacam waa ka xifdi yaryahay qur-aanka nacam qofkan marka qasaa'idkaas unba u go-ay qur-aan ma ku arkaysa marka taas ma maahantaa nacam wa ciyaadati mariidihim dadkooda jiran oo la booqdo wa xuduuri janaa-isihim janaa-istooda oo la xaadiro wa muwaasaati muxtaajihim kooda baahan oo la xiriiriyo dadka haddaa ka dhex baxda say u xiriirinaya dadka baahan marka <clears throat> wa irshaadi jaahilihim faa-iidada khudbada ku jirta kuu sheegaya wa irshaadi jaahilihim jaahilkooda oo la hanuuniyo haddaan jaahilka marka haddii ninka dadka culamada ka cararaan dadka dhex baxaan see loo hanuuninaa marka khulda khuldada yacni fadligeeday ka mid tahay wagayri dalika iyo wixii lamid a ah, min masaalixihim dadka masaalixdooda ka mid ah yaa yeelay liman yaa marka sidaa yeelaya liman qadara qofkii awoodo cala alamri bilmacruufi wanahyi can ilmunkar awoodi karo ayb wa qamaca nafsahu naftiisana qamciyo can iliidaai ka qamciyey yani naftiisana ka celiyey can eh, iliidaai yani waqamaca nafsahu naftiisana sabarsiiyey can iliidaai yani wuxuu ka celiyey naftiisa can iliidaai dhibka qamaca nafsahu naftiisa celiye can liidaai ka celiye wa sabara sabrayna cala al adaa dhibkana ku sabray ninka dhibka ku sabri karo oo dadka yani la <clears throat> naftiisa dadka dhibkiisa dadka ka celin karo dadka dhibkooda ay u geysanayaan u dul qaadan karo inuu waxaa fiican dadka ku dhex jiro marka oo dadka wanaagga iyo khayrka iyo waxaabaha u sheego ee uunan ka dhex bixin <clears throat> wuxuu yihi iclam ogow ana alikhtilaaa iclam ogow ana alikhtilaaa binnaasi ku daranka dadka lagu dhex darsamo see loogu dhex darsamayaana cala alwajhi aladii wejkii dakartuhu aan sheegay wejkii aan u sheegay dadka in loogu dhex jiro waa maxay wanaagaaga inaad siiso wanaaggaagi inaad siiso xumaantaadiina aad ka celi kartid cala alwajhi aladii dakartuhu huwa almukhtaaru waa kan la doortay sidaas ayaa mukhtaar ahoo fadli badanoo la doortay ayb alladii kaana calayhi rasuulullahi kaasoo nabigu uu ku taagnaa sala allahu calayhi waalihi wasalama wasaa'iru alambiyaai nebiyada dhammaantoodna ay ku taagnaayeen salawaatullaahi wasalaamuhu calayhim wakadalika sidaadaas oo kalena alkhulafaau araashiduun khulafaa uraashidiinna ay ku taagnaayeen magaalada kama cararin khulafaa uraashidiin oo baadiyahaas iyo iskama aynan gelin bal magaaladay joogeen dadkay wax u sheegi jireen wakadalika alkhulafaau araashiduun saas oo kale waman bacdahum iyo dadka ka dambeeya min asaxaabati wataabiciina iyo waman bacdahum dadkii ka dambeeya min culamaai lmuslimiina ah iyo wa akhyaarihim muslimiinta akhyaartooda saanay ahaayeen buu yidhi wa huwa madhabu akhari taabiciina taabiciinta badankoodna madhabka ay qabaan waay waman bacdahum iyo dadkii ka dambeeyey wa bihi kan ayaana qaala shaaficiyu uu yidhi axmedu imaamu shaafici iyo <clears throat> imaam axmed wa akharu lfuqahaa'i fuqahada badankooda radia allahu canhum ajmaciin <clears throat> daliilka marka qaala allahu tacaala alla waxau yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa watacaawanuu isu kaalmaysta cala albiri khayrka samafalka iyo wataqwaa alla ka cabsiga e tacaawunku goorma imaan karaa markaa dadka aa ku dhex jirtid markaas dadka kaalmeyn kartaa taqwo ku kaalmeyn kartaa biri ku kaalmeyn kartaa laakiin haddaa dadkii ka dhex baxdo ma kaalmey kartid dadka laba waxyaaboodba marka waa la rabaa qofka isagoo dadkii dhibkiisa ka celi karo dhibkoodana uu dul qaadan karo faa-iidada laga helayo in dadka lagu dhex jiraana ay badan tahay ninkii inta iska baxo godadka galo oo bimacnaa yacni waxaa weyaan khalwo iyo waxaasaan sameynaa inta yidhaahdo dhowr bilood god ku maqnaado oo markaa dabadeedna yacni jumco aan tukanin jamaaca tukanin kaas waa qaldan yahay nacam so waxaa fahamtay maa tan kale adoo magaaladii joogta laftirkeeda inaad iska dhigto nin cusle inaad ku dhex samayso magaalada laftirkeeda oodan jumcadii xaadirin jamaacadii aadan xaadirin qof muslima aadan salaamin qof muslima aadan booqanin wax mujtamaca aada ku kaalmaysaba aynan jirinna aada idan u faalxun tahay nacam ayb marka umuurtu marka waxaa weyn watacaawanu cala albiri waataqwa dad ha ku kaalmayni wax baatila laakiin wixii xaq ah alla ka cabsi iyo taqwo ah cid allaale ciddii samaynaysa ku kaalmeyn nacam xataa culammadu waxay yidhaahdaan gaaladu hadday usoo istaagaan shay sharcigeenna ku weyn hadday usoo istaagaan inay yacni samey sameeyaan oy ka dalbadaan muslimiinta waa lagu waafaqa waa la samaynaa nacam waa lala sameynaa waa shay diinta yacni ku weyn nacam alimaam lqayim qisada marku ka bixinayo eh, qisadii sulxu lxudaybiya zaadulmacaadka markuu heshiiskii xudaybiya markuu ka hadlaayo nabiga sala allahu alayh waali wasalam dagaalkii heshiisay la ogolaadeen markay heshiiska keeneen wuu ogolaadeen nabiga sal ll ly slam baa waxay garteen inaan maka lagu dagaalamin oo kacbadii iyo la xurmeeyo waa ku waafaqay rasuulka sala allahu alayh waali wasalama waa ka heshiiska dhibka yacnii daahirka dhibka ka ahay hoostiina markii dambe laga fa faa-iidada badan ka yeeshay oo dhacay marka wuxuu leeyahay qisada marka uu xikamkeeda iyo markuu ka hadlaayo ayaa wuxuu yidhi waminhaa waxaa ka mid a ah, waxaa laga qaadanaya meeshaan ana almushrikiina mushrikiinta wa ahla albidaci iyo dadka ahlu bidcada ah waalfujuuri iyo dadka ahlu fujuurka ah waalbugaati iyo kuwa yacnii dadka madaxdaa ku baxo waalamati iyo kuwa dadka dulmiga badan daalimiinta idaa dalabuu hadday dalbaan amran arrin yucadimuuna fiihi ay ku weyneynayaan xurmatan xurmad oo min xurumaati illah ilaahay xurumaadkiisa ka mid ah kuwii waaye la dhihi maayo nacam kuwii awalba khayrka darnaayo waay ma rabna ma la dhahayo nacam shaygan ay dalbanayaan mar hadduu diinta meel weyn uu ka joogo see la yeela ujiibuu ilayhi waa loo ajiibayaa wa ucduuhu waana la siinayaa waxaas weliba wa uciinuu calayhi waa lagu kaalmaynayaa wain municuu hayruhu nacam in municuu hayrahu wixii kale waa loo diiday wixii qalada waa loo diidaya dadka awalba qaladay ku socdeen wixii qaladaad dhan waa loo diidayaa laakiin kan ay dalbadeen waa ka duwan yahay kaas waa la yeela waa loo yeelayaa nacam kaasaga fa yucaawanuuna waa la kaalmaynayaa calaa maa fiihi tacdiimu xurumaati illah wixii ay ku jirto xurumaadka alle in lagu weyneeyo waa lagu kaalmaynayaa gabar muslimadoo masalan dad ay kufsanayaan tusaale ahaan hadday nin dhaalim faajir oo khamriga cabaado u istaaga difaaceeda oo uu warkaal ila difaac ku yiraahdo waa la difaacay nacam ma waxaa leeda ninkaan awal kii khayrka darnaay waa iga tag haddaad tidhaahdeed waxaas ma ahan yacni dariiq saxa ma aha nacam soo garanin ummad yacni masiirkeed wax arrima arrimo yacni waa arrimaha yacni waxaa loo kala qaadayaa qofkan yani wixii cilmi ama dacwo ku saabsan dee dacwo xaq unbaa dadka ugu kaalmey kartaa ee dacwo baatila cid loogu kaalmeyn maayo tafaruq iyo taxasub cid in loogu kaalmeeyo ma banaana laakiin shaygu haddii uu yahay shay biri iyo taqwo ah alla ka cabsi ah oo isagii dan ugu jirto adigii dan kugu jirto see la yeela waa waa lala difaaca naam hadday difaac tahay hadday siin tahay hadday waxbixis tahay wamaa ilaa dalika nacam dadaa meel ku baaba'san muslimiin oo abaar laysay oo kale waa u istaageen see la yeelaa nacam waa lala kaalmaynaya waana lala ogaanaa weliba dadkaas in la gaarsiiyo waxaas adiga khayr baad samaysay baatil ma samaynin adiga nacam shay baatila lama aadan imaanin haddii laakiin la yidhaha ashkhaas haddii la fiirsado zayd iyo camar haddii la fiiriyo oo waxa ay yacni wataan aan diinba lagu miisaamin waxaa weeyaan xaq ma ahan taas nacam manhajkii culummadana ma ahan waa kan alimaam ibnulqayim iyo yani asagoo qisada ka bixinayo nacam ayib waxaa iska dhici karto qof aan mas'aladan laga yaabo inuunan ta'amul siinin fiirfiirinin baarbaarin kutub ka akrinin yani mushkilada zamanka beryahan dambe jirta waxaa ka mid a ah. waxaa laga yaabaa inuusan darsi jo meel uunan joogin wax laga sheega ogeyn keliya meelahaas unba wuxuu wax ka maqlaa markaas wuxuu isleeyahay yacni wixiiba u khalad xukminaa isagoo aan waxu ka meeluu ka aqriyay aan jirin nacam maxaa u qalad xugminaya marka la yihaahdana sheekh hebela saas yiriyo kuleeyahay marka wax cajaa-ib badan waay marka waxa haddii cilmi lagu fiirinayana waa ahlan wasahlan haddaan cilmi lagu fiirinayn aragti kooxeed lagu fiiriyana ayan kaanad kooxdaas waxaan rabna ma aha nacam ciday doontaa ahaata nacam magacyadu inaga wax macnaa noo samaymayaan xaqiiqadaa macno samaynaysa magacu wax macnaa uu leeyahay malaha laha fa yucaawanuuna calaa maa fiihi tacdiimu xurumaati illah laa calaa kufrihim fiiri gaalada gaalnimadooda ma lagu kaalmaynayo wa bagyihim gardarradooda lagu kaalmayn maayo wa yumnacuuna maa siwaa dalika wax intaa kasoo hara waa loo diidaya kan xurumaadka sharciga kamida unbaa lagu kaalmayna inta kale maya oo istirsaal lama raba nacam istirsaal qofkaan yacni shay baad maalan ku kaalmaysa xaq ah ka dhalan maysa inaad iska sii waddo un nacam oo baadilkiisiina aada ugu kaalmayso taa iyadoo sax ma aha ayb fa kullu man iltamasa almucaawanata marka fiiri qof kastoo kaalmo dalbo calaa maxbuubin lilaahi shay ilaahay jecel yahay qofkii igu kaalmay ku yidhaahdo tacaalaa murdin lahu ilaahay raalli garaynaayo ujiiba waa laga yeelayaa ilaa dalika kaas kaa-ina mankaan cidduu doona ha ahaado qofkaas qofkii shay maxbuub ilaahay jecel yahay qofkii dalbado waa loo yeelayaa cidduu doona ha ahaado maa lam yataratab calaa icaanatihi calaa dalika almaxbuubi mabquudun lilaah haddii uunan ka dhalanaynin kaalmada aa qofkaas u kaalmaynayso wax ilaahay ka caraysiinayo oo kale masalan ninkan kaalmaad siisay waxbaa igu kaalmay waa u kaalmaysay kaalmadaadii waxaa ka dhashay wax xaaraan ah oo ilaahay subxaana watacaala uu necb yahay markaas maya loogu kaalmayn maayo nacam ile xaaraan baa ka dhalanaysa maogtahay mabquudun lilaahi baa layidhi mabquudun lidaa'ifa lama dhihin waxay kooxi necab tahay lama dhihin waa wixii yacni waa wax alla necab yahay subxaana wa tacaala war ilaahay aan ka cabsanno waxaan yacni diintaan diintan allah iskale nacam allah iskale fulaan iyo callaan ma laha nacam wixii alla farax geliyo oo alla uu jecel yahay waa la samaynaa hadduunan ka dhalanayn waxaa alla necab yahay haddii marka eh, marka wuxuu yihi eh, mabquudun lilahi acdamu minhu wa hada min adaqi lmawaadici wa ascabihaa buu yihi tan waa meelaha meelaha ugu yacni qarsoonaan badan ugu yaraan badan wa afcaaliha uguna adag yani waa shay daqiiq oo dadku aynan arki karin maxaa yeele dadka cadaaladda kuma dadaalaan dadka nin kastaa kooxdiisa u xusul duubaa ninka ku ah qaladka ou gale uma jeedo nin kale oo qolo kale ku jira qaladkii ou galay unba u jeedaa nacam kiisana uma jeedo kan kooxdiisana uma jeedo nacam ayb fa kullu man marka wuxuu yidhi wahada min adaqi lmawaadici waascabiha waashaqiha cala annufuusi waa wax nafta dhibka oo yiri nacam waxaqan waana saas nacam nufuustu dhibay ku tahay ninkaad ismaagtaan ma jeclid haddii uu ku yidhaha war waxaan iigu kaalmaya xaqaan wadaa inaa u kaalmayso u hogaansantid nin diinle unbaa samay kara nacam ilaa waxaa le war ninkii aan shalay isdagaalnay ani weji ma sii kara idhaaf nacam waxaan diin ma aha ma ogtahay waxaasoo kale nacam ayb nacam waxaa laga yaaba qaarkood yani akhriska waxyaabahan xataa xasaasiyaad in bacdi naas inay u arkaan laakiin waxaan cilmi waa naga ammaanan haynaa ammaanada cilmigana waxay tahay waxa adiga ku farax gelinaya keliya ma sheegayna nacam kii adiga yacni waxa alla farax gelina inaan sheegnaana laga raba annaga laakiin waxa adiga aada necab tahay marka la sheegana waa dhibsane waxaad jeceshahay marka la sheegana aada yacni qalbi furana ayaan ku qaabilayaa wax soconaa ma aha markaas wuxuu yihi wahada min adaqi lmawaadici waascabiha waashaqiha cala annufuus naam marka waa kaas sheikhulislaamna tan oo kale xamawiyada iyo waa ku sheegaa xaqa iyo marku ka hadlaayo iyo cidda laga yacni qofku markuu xaqa ku dhawaaqo in xaqa aan looga tegaynin hebelaa ku hadlay dartiis iyo waa shay macruuf diintana ku ah qur-aankuna uu tilmaamayo tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan asalkana saas waay nacam xadiidna waa kusoo arooray nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi mu'minka dadka ku dhex jiro oo kula dhex jira khayrka oo dhibkiisana ka haysto waa ka khayr badan yahay mu'minka dadka ka dhex baxo kan khuldada samaynaya khayr badan laakiin waa haddaan dhib ka imaanaynin khuldadaasi wabillahi tawfiiq wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa wasaxbihi wasalam